bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه عlى mحamd وعlى آli mحamed rb اشhrح lii sdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي qala الmؤلف raximh الlah bab marfuعaat الأsmاء almarfuعaat سبcaة whiy الfاacil wاlmafcuul اladي lam yusma faacilh wاlmubtadأ وkhabrh wsmu kana وأkhawatiha وkhabru ina وأkhawatiha wtaabicu lilmarfuuci wa huwa arbacatu ashyaaa annactu walcaطfu wاtawkiidu wاlbadlu sheekhu waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ajruumiga ahaa waxaynu soo qaadanay afar baab iyo hal fasal soo sameen markaa baabkani waa baabkii shanaad waxaynu soo qaadanay ficilkii mudaaric oo mar la rafcinayo mataa ida tajarada can الnaasibi wاljaazim labada arimood marka ficilka mudaaric uu ka maran yahay ficilka mudaaric waxa uu noqdaa marfuuc buu noqdaa waa la godaa marnaashaha uu ka madan yahay laftiisaana godaya inkastoo culimadu ay isku khilaafsan yihin lakin qowlkaasa raajixa insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa waxaa kaloo aynu baranay oo aynu soo marnay ficilka mudaaric in la nasbiyo nawaasibta ficilka mudaaric nasbinaysana waxa uu ku tilmaamay inay toban yihiin waan soo marnay iyagana waxa kaloo aynu soo marnay ficilka mudaaric in la jasminayo adaadka jasminayana waa inoo tilmaamay oo wuxuu ina yidhi waa sideed iyo toban marka waxaynu soo baranay ficilkii mudaaric oo saddex xaaladood maraya mar uu godan yahay oo uu rafcisan yahay iyo mar uu nasbisan yahay iyo mar uu jasmisan yahay halkana waxa uu doonayaa inuu inoo tilmaamo asmaadii oo saddexda baab iyaduna maraysa asmaadii oo rafcisan ismigii oo nasbisan ismigii oo khafdisan saasuu doonayaa inuu inoo bilaabo kadibna marfuucaaduu inoo bilaabayaa mansuubaaduu ku xigsin doonaa mahfuudaadda ayuu ku khatimi doonaa sheekh raximahullah wuxuu yidhi baabu marfuucaati alasmaai asmaa'ada la rafciyo baabkeedii haadaa maxaluhu meeshii lagaga hadlaayey iyo booskeedii weeyi almarfuucaatu asmaa'ada la rafciyaay sabcatun toddoba weeyaan wa hiya toddobadaasi alfaacilu faacil weeyi wlmafcuulu mafcuul weeyi alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu فعله aan la magacaabin wlmubtadau mubtadihi weeyi wakhabaruhu ay wakhabarulmubtadai mubtadaha khabarkiisii weeyi wasmu kaana kaana ismigeeda weeyi wa akhawaatihaa ay wasmu akhawaatiha kaana kuwa lamidka ah ismigeedi ismigoodii weeyi wa khabaru ina ina khabarkeedii weeyi wa akhawaatihaa ay wa khabaru akhawaatiha ina kuwa lamidka ah khabarkoogii wtaabicu weeyi kii raacayey lilmarfuuci kala rafcinaayo kii raacayey weeyi wa huwa taabica wax raacaay arbacatu ashyaaa afar shay weeyi annactu nacti weeyi waan ka bedelana wlcadfu cadaf weeyi wtawkiidu tawkiid weeyi wlbedelu bedel weeyi marka sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu bilaabay maadaama uu ka soo hadlay marfuucaat afcaal marfuucaat lasmaa ayaa halkan uu ka bilaabay wuxuuna u usoo horeysiiyey asmaada marfuucaadka ayuu usoo horeysiiyey waayo marfuucaadku waa cumdo iyo tiir hadalku kama maarmo wuxuuna kusoo xigsiiyey mansuubaadda ayuu kusoo labaysiin doonaa xagga asmaada waayo iyaduna waa fadla sida haalibkaa sida majruuraadda oo kale majruuraadda ayuu u dambaysiin doonaa sheekhu raximah llahu tacaala baabkan hore oo iska kooban yaho magacaantii toddobada la rafcinayo ayuu inoogu tiriyey saaxib alajrumiya waxa uu tilmaamay in ay todoba yihiin insha allah kutubta dambe waxaan ku gaari doonaa sida mutamimada oo kale ilaa toban in ay yihiin baan gaari doonaa intan u sheegayna iyagii oo faahfaahsan mid kasta baabu insha allahu tacaala uu gunti doonaa markaa baabkoogaas maan isu taagi doonaa almarfuucaatu asmaada la rafciyaai sabcatun toddoba weeyi waa mubtadiye khabar wahiya toddobadaasi alfaacilu faacil weeyi iyadna waa mubtadiye khabar wlmafcuulu mafcuul weeyi waa ku cadfan yahay alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu ficlihi ficilkiisa kii sameeyey aan la magacaabin wlmubtadau mubtadihii weeyi wakhabaruhu ay wakhabarulmubtadai mubtadaha khabarkiisii weeyi lianna damiira yacuudu ila lmubtada damiirka khabarka ku jira wasmu kaana kaana ismigeedii weeyi wa akhawaatihaa ay wasmu akhawaatihaa kaana kuwa la midka a kaana walaalaheed markaa bimacnaa waxaa looga jeedaa akhan waxaa looga jeedaa waa nadiir kaanay la mid yihiin oo xagga camalka ayay kula mid noqon doonaa wasmu akhawaatihaa kaana kuwa lamidka ah ismigoodii weeyi wa khabaru ina ina khabarkeedii weeyi ina khabarkeedu waa marfuuc sheekhu waa inoo keeni doonaa wa akhawaatihaa ay wa khabaru akhawaatihaa inna kuwa lamidka ah khabarkoodii weeyi wataabicu weeyi raacihii wataabicu kii raacayey weeyi lilmarfuuci ka la rafcinaayo isagu daba dabagelahaye ee taabica u ahaa wa huwa taabica marfuuca raacaai arbacatu ashyaaa afar shay weeyi annactu nacti weeyi walcadfu cadaf weeyi watawkiidu tawkiid weeyi walbedelu bedel weeyi intaba insha allahu tacala iyagoo faahfaahsan ayaa sheekhu raximah llahu tacaala uu inoo keeni doonaa baabkii koowaad buu bilaabo wuxuu yidhi baab lfaacili alfaacil huwa alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu intaa waa sharax badan uma baahno maadaama oo uu inoo keenayo iyagoo faahfaahsan markaa kii koobaad buu durba bilaabayo wuxuu ku yidhi faacilku waa ismi waana marfuuc hortiina waxaa la sheegay ficilki uu sameeyey baabkan baabulfaacil waxa uu ka warramaya laba masalo oo keliya ayuu sheekhu raximah llahu tacala uu kaga warramaya almasalatu lula masalada koowaad dikru tacriifi alfaacili faacilka tacriifkiisa ayuu inoo sheegaya faacil maxaa la ydhahdaa almas'alaة اthaniya masalada labaad ee uu kaga waramayo baab اlfaacil waa aqsaam اlfaacil faacilku qaybaha uu u qaybsamo faacilku waa qaybsamaaye qaybahu maro ee uu qaybsamo ayaa sheekhu raximah اllahu uu kaga warrami doonaa faacilka xagga luqada sheekhu inoomu sheegina waxaa la ydhaahdaa man wjad icl man awjad اlficla ficilka iyo falka meesha yaala cida jirsiisay ee ahaysiisay ah baa faacil la dhada xagga luqada man awjada alficla ficilka iyo falka meesha yaala cida jirsiisay ee ahaysiisay ah ayaa la idhaahdaa xagga luqada faacil isilaaxa faacilka waxaa la dhahdaa majtamacad fiihi shuruuطu halaaatun waa waxa saddex shardi laga helo saddex shardi waxaa laga helo ayaa faacil la odhan karaa saddexdaa shardi mid kamid a ah haddii la waayo faacil ma hayno waa majtamacad fiihi shuruuطu alaaatun saddex shardi waxaa laga helo wey saddexda shardiba sheekhaa inoo sheegay ashard lwal an yakuuna isman waa inuu ismi yahay faacilkan laguu sheegayaa ee wax samaynayaa shardiga koowaad ee uu yeelanayaa waa in uu ismi yahay ismi marka aynu nidhaahno culime waxay naga baxayo laba waxay naga baxay alficlu walxarfu ficil faacil ma noqdo weligaa maad aragtay ficil baa faacil noqday la xarafna faacil ma noqdo marka ismi marka aynu nidhi maxay naga baxay alficlu walxarfu bay naga baxay sooma marka alwal an yakuna isman waa in uu ismi yahay ismiga insha allahu tacaala kutubta dambaynu ku arki doonaayo laba inoo soo gudageli doona alsmu sariixu walismu lmuawalu ismi sariixa iyo ismi muawala maxaa kala idhaahdaa insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa haddaynu halkan ku sheegno inay nagu adkaadaan suuragala man kabara luqmata asa wman sagara shabica ashardu thani an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay shardiga labaad an yakuna marfuucan cafwan waa inuu marfuuc yahay marfuucaat asmaa baan ku jirnay shardiga labaad waa inuu marfuuc yahay faacilka shardigiisa labaad waa in uu marfuuc yahay maxay naga baxay isla markaaba labay naga baxayd garanaysaan almansuubu wاlmajruuru majruur faacil ma noqdo mansuubna faacil ma noqdo markaa faacilka waxaa ka mida shardigiisu waa maxay waa in uu yahay marfuu waa inuu yahay marfuucaa saddex baa inoo soo gudagelaya culimay marfuucun lafdan marfuucun taqdiiran marfuucun maxallan saddexdaasa inoo soo gudagelaya inuu lafdiga ka rafcisan yahay oo rafciisi laba arkaayo tusaale jaaa zaydun zaydun rafciisii maynaan wada arkayn waa wada aragnaa waa marfuucun lafdan kaas marfuucun taqdiiran in lagu niyoonayo ma arki karno laakin waan ku niyoonayna rafcihi jaaa muusa muuse maad aragtaa rafcihiisa maya waan niyoonayna marfuucun maxalan jaaa haada haadadaasina waa maxay waa fii maxali rafca la odhanaya markaa marfuuca aynu nidhina saddexdaas ay noo soo gudagalay labana waa ay naga baxeen waxay naga baxay almansuubu waalmakfuudu waxaanay noo soo gudagalay marfuucun lafdan ka jaaa zaydun marfuucu taqdiira ka jaa ciisa marfuucu maxala ka jaa haada so basiid maaha ka socda shardiga saddexaad ashardu thalith an yudkara qablahu ficluhu an isaga hortii waa in la sheego falkii uu sameeyey isagu waa faacilo waa sameeya soo ma buu samaynaya soo ma isagu uu sameeyey waa inuu ka horeeyo shardiga saddexaadna waa ka an yudkara qablahu filuhu falkii isagu uu sameeyey horti waa in la sheego waxay naga baxayo marfuucaadda kale o dhan bay naga baxaysa marfuucaadda kale oo dhan ayay naga baxaysa tusaale waxay naga baxaya naayo faacilkiide almafcuulu ladi lam yusama faacilu naga baxay almafcuulu ladi lam yusama faaciluhu ficil baa ka horeeya ficilkan isagu muu samayne waa lagu sameeyey saxiix wala lah ficilkan isagu muu samayne ficilkan ka horeeya isagaa lagu sameeyey de naga bixin waxa inaga baxaya oo marfuucaadii kamid ahaa mubtade mubtada ficilba kama horeeyo ma ficil baa ka horeya miya kama horeeyo waxa inaga baxaya khabarka khabarka dee mubtada ka horeeya isna ficilba kama horeeyo waxa inaga baxaya ine iyo walaalaheed oo dee iyagana xuruuf baa ka horeysa waxaa kaloo inaga baxaya ataabicu lilmarfuuc baa inaga baxaya isaga icraabkiisu waa calaa sabiili tabc la calaa sabiili istiqlaal isagu madax banaanaasho ma cid buu socda marka insha allah mid kasta saasuu inooga baxay oo shardigaa saddexaad bay ku baxaysaa marfuucaadii kalena markaa saddexdaa shardi waxaa laga helo ayaa culima la odhanayaa faacil la laga waayo mid kamid a faacil ma hayno tusaaleaad ku fahmaysaane tusaale saddexdii shardi baa laga helay jaaa zaydun zaydun waa ismi madaliil liwujuudi tanwiini fi aakhiri tanwiintu maxay ahaan jirta min calaamaat ismi sooma waa ismi zaydun waa ism shardiga labaad waa yakuuna marfuucan ma yahay mise ma weli waa marfuucun lafdan soo ka socda wa an yudkara qablahu ficlu baa laguha ficilkii zayd uu sameeyey jaa mina ka maxaynu haynaa jaa zaydun saddexdii shardi waan ka idan maxaynu odhanaynaa waa faacil baan haynaa baan odhanana aan celiyo luq ahaan lagu dhahdaa man awjada alficla ficilkan meesha yaalla cidda jirsiise ahaysiisee ah samaysay xagga istilaaxana waxaa la dhahdaa majtamacad fiihi shuruuطu halaaatun waa waxa saddex shardi laga helo ashard wal an yakuna isman waa inuu ism yahay waxay naga baxay ficil iyo xaraf thani an yakuna marfuucan waxay naga baxay mansuubkii iyo majruurkii waxaanay noo soo gudagalay marfuucun lafdan marfuucun taqdiiran marfuucun maxalan ashardu thalith an yudkara qablahu ficluhu waa in ficilkiisii hortii la sheego ficilkii uu sameeyey waxay naga baxay marfuucaadda kale o dhan iyo laqmada alfaacilu faacilkii huwa faacilkii alismu magac weeyi alfaacilu waa mubtade huwa waa mubtade labaad alsmu waa khabarka mubtadaha labaad mubtadaha labaad iyo khabarkiisa wada socdaa mubtada hore khabar udhacaya alfaacilu faacilkii huwa faacilkii alismu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo waa nacti ismigaasoo almadkuuru la sheegaayo qablahu ay qabla dalika alismi ismigaa hortii waxaa la sheegayaa ficluhu ay ficlu dalika smi lmarfuuci ismigaa soo rafciyey ee aynu sheegnay e ficilkii uu sameeyey ayaa la sheegaya ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo ismigaasoo almadkuuru la sheegaayo qablahu ay qabla dalika alsmi ismigaa hortii ficluhu ay ficlu dalika alsmi lmarfuuci ismigaa marfuuca aynu soo tilmaanay ficilkiisii ayaa hortii lagu sheegayaa soo basiid maa culmay tacriifkiisi halkaasuu nagaga maslada labaad ee musanifku baabkan uu kaga warramaya waxay ahayd dikru aqsaam اfaacili faacilka aqsaamtiisu inoo sheegay faacilku laba u qaybsamaa dhaahiru wa mudmaru waa dhaahir iyo mudmar taqadama dikru ahiri tacriifu الظaahiri wa tacriif اlmudmar labaduba hore inuu soo qadiman ya tacriifka ismiga dhaahirki muxuu ahaan jiray ma dala calaa musamaahu bilaa qariina Ah, haka biina ma dala calaa musamaahu bilaa qariina damiirka mudmarka tacriifkiisuna muxuu ahaa ma dala ma dala calaa musamaahu biqariinati takalumi aw اlkhiaabi aw اlgaybati hada huwa tacriif damiir damiirka tacriifkiisana waa ka horena waynu usoo qaadanay marka faacilkii labadaasoo loo qaybinaya ima an yakuna isman daahira wa ima an yakuna isman mudmara ama waa ismi daahira ama waa ismi mudmara wuu tiriyo wuxuu yidhi wa huwa faacilku calaa qismayni laba qaybood korkood mid ku sugan weeye dhaahirin dhaahir korkii mid ku sugan weeyi waan ka bedelne wa mudmarin mudmar korkii mid ku sugan weeye mudmarun ay dhaahirun ay axaduhumaa dhaahirun midkood dhaahir weeyi haday kutubta qaarkood idin golayso qaarkood hadday godayaan dhaahirun ma idin godayaan qaar baa godaya miya annaga way noo hoos dhigayaan dhaahirin baa annaga noo qoran wa mudmarina uu noo qoran tahay hadduu dhaahirun kuu qorayana mubtadun soo qadaro dhaahirun waxaad ka dhigtaa khabar sheekh hasku kadeedin axaduhumaa labadaa midkood dhaahirun weeyi wa mudmarun weeyi hadday kutubta qaarkood kor dhigayaanna tawjiiheegu wuxuu noqonayaa acni dhaahiran ficlu soo qadar dhaahir baan hadda ujeedaaye wa mudmaran baan ujeedaaye saasaad iska odhan fadhaahiru dhaahirkii naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad ah tidhi qaama zaydun zayd baa istaagay wayaquumu zaydun zayd baa istaagaya wa qaama zaydaani labadii zayd baa istaagay wayaquumu zaydaani labadii zayd baa istaagaya wa qaama zayduna zayduntiibaa istaagay wayaquumu zayduna zaydyaalkiibaa istaagaya wa qaama rijaalu raggiibaa kacay wayaquumu rijaalu raggiibaa kacaaya wa qaamat hindun gabadhii hindaa kacday wa taquumu hindun hindaa kacaysa wa qaamat ilhindaani labadii hindooyin baa istaagay wa taquumu lhindaani labadii hindooyin baa waqaamat lhindaatu hindooyinkiibaa kacay waa jamce wataquumu lhindaatu hindooyinkiibaa kacaya waqaamat lhunuudu hindooyinkiibaa istaagay waa jamcu tagsiire wataquumu lhunuudu hindooyinkiibaa istaagaya waqaama akhuuka walaalkaabaa istaagay wayaquumu akhuuka walaalkaabaa istaagaya waqaama ghulaami addoonkaygi ama wiilkaygiibaa istaagay wayaquumu ghulaami wiilkaygiibaa kacaya iyo wixii lamid aad tidhi weeyi iyo wamaa kii weeyi ashbaha shabahay huwa maagu dalika madkuurka aan soo sheegnay shab daahirkii dabadu ka gala walima wuu noo wada tiri waaya intayna aan sharaxin daahirka halkan inoogu qoran daahirka horeaynu soo baranay icraabtiisina horeaynu soo baranay oka warku waa waadix beelata ku noqosho male daahirka waynu soo baranay oo ismiga daahirkaa ah sideed bu ah soo sideed mayn sideeddii ismiga daahirkaa faacil ku noqonaya sheekh sideeddiiba maxay noqonayaan dee faacil bay ku noqonayaan sideeddii aan kugu horraysiiyo icraabtoodana hore ad soo qaadatay jaaa zaydun ismun mufradun munsarifun jaaa axmedu ismun mufradun jaaa rijaalun jamcu taksiir munsarifa inkasarat masaabiixu inkasara inkasarat masaabiixu jamcu taksiir hayru jaءat اlhindaatu jamcu manat asalim qama zaydani muhanna qama zayduna qama akuuka mayna basidayn waa intii sheeka soo dhigatay intii aad soo dhigatay ismigii daahirka dhammaan maxay ku noqonayaan faacil bay ku noqonayaan de faacil bay ku noqonayaan haddaynu in yar dib u jaleecno calaamatlicraabku muxuu noqonayaa man yujiib dhammaantood aya tiradoodan sheegaya afar calaamatulicraabka wuxuu noqonayaa afar buu noqonayaa waay calaamatulicraabka wuxuu noqonayaa afar saxiix walala saddex weeyaan asmaada markaynu socno waa saddex nuunkii baa inaga baxaya nuunku yuu calaamo u ahaa afcaalu khamsu afcaalu khamsu ma ficil bu mise ism ficil bu ahaa ficilka inaga saara adaba nuunka nuunkii maxaa ka soo hadhay baabu dama markaynu soconi baabu rafca markaynu soconi alalifu walwaawu wadamatu sideedan ismiga daahirka ah sidee u kala qaateen cashiradan waan soo dhigana culimo dir baa madaxa la isgeliy soo nigi niri baabakaas ka jilciya haye shan mawdic dama iskale ismi mufrad oo munsarifa ismi mufrad oo hayru munsarifa jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maala insarifa jamcu lmuanath saalim shantaa maxaa degaya damaa degayso shantaaba xaraka la icraabaya soo ma wawdiina misay degtay laba isla degaysaa alasmaa lkhamsa jamcu lmudakar asaalim aliftiina maxay degtay markaa waa inaad sheegtid oo tidhaahdid faacilkii ismigii daahirkaa sideediisiiba wuu noqonayaa calaamatlicraabkiina waa saddex midkood saxiix wala la ima an yakuna inuu yahay calaamatulicraabkaasi damo iyo inuu yahay waaw iyo inuu yahay alif hadduu damo yahay waa shan dhe hadduu alif yahayna waa laba dhe waxaan ujeedaa wa waa hal hadduu waaw yahayna waa laba dhe mana basidayn dee faacil adag mu jira markaa ma jiro icraabkiina horana soo qaadana waa yahay inta halkan kuugu qoran labaatan baa kuu qoran labaatan labaatankuwa intaynu dhiganay una caamilku sheekh inoo tacadudiyey caamilka ya caamil ka soo garan maysaan likhtilaafi cawaamil soo hore baablicraab umaynaan soo marin caamilka rafcinaya faacilka ayuu inoo tacadudiyeey oo marna waa ficil maadi marna waa ficil mudaaric markaa labaatanku saasay ka soo baxeen saxiix wala la mayna basidaan culimo eeg ismi mufrad oo munsarifa qaama zaydun qaama ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alcraab lأnnahu ficlu zaydun faacilun marfuucun biqaama wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi liannahu ismun mufradun munsarifun halka ismigii mufradku kuu tuutuubay laba caamilna wuu kuu raaciyey oo mid maadiya iyo mid mudaaric waa inaad saa ufahandid wax adag maaha waa qaama iyo yaquumu ka soco azaydani baa inoo qadan soo maa qaamo zaydani waa taniyadii de taniyadii midaan garanayn qaama waan kuu eraabe iska dhaafa azaydani waa maxay faacilun marfuucun biqaama wa calaamatu rafcihi alأlف نiyaabaة can الdm لأnnahu muثanى wاnunu ciwad can الtanwini aw اlxaraka aladayni kana fi اsm اmfrad wayaquumu zaydanina waa la mid maxay naga bahay laba dhe ismi mufrada iyo musanaynu weli hayna ha tirinina aamilka caamilka ha tirinina qaama zayduna qaama waan icraabne azayduna waa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can اdma لأnنh جمع المذkr الsالم wnun cوض عan الtwin aw الxarكة اladayni kana fi اsm الmfrad waa isagii oo laba u ka hormariye laba caamil marna waa maadi caamilku ka camal falaya ee ka horeeya marna waa mudaaric ugeeya saddex wayaquumu zaydunna waa lamide wa qaama اrijaalu qaama waan icraabnay arijaalu faacilu marfuucu wacalaamatu rafci damatun daahiraة calى akhirihi lأnnahu jamcu tagsir munsarif soo ma yaquumu rijaaluna waa lamid ugeeya afartan afartood iyo dumarana u keenay sideed mayn ahayn asmaaulkhamsiina uge sagaal mayn ahayn kugu cusube waa ismiga loo idaafeeya mutakalimka waka qaamat hindun buu ku yidhi qaama maadin mabniy cala fatxi la maxala lahu min alicraab wataau calaamatu wataau taau taaniis hindun faacilun marfuucun biqaama wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhirihi liannahu ismun mufradun waa ism mufradade oo mnsari tginto arkaysabalta wataqumhinduna waa lamid waqamat ilhindani waa lamid tasniyadi mana craabi karin wataqumlhindanina lamid waqamat ilhindatuna lamid wataqumlhindatuna lamid waqamat ilhunuudu waa jamci maano saalim oo tagsiir laga dhigay wataqumu lhunuudu waqaama akhuukana waad garani akhuuka faacilu marfuucu biqaama wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama linahu smun min alasmaai alhamsa akhuu mudaaf wlkaafu damiiru mutasil mabniyu cala alfatxi fi maxali jarin mudaaf ilayhi mayna ba sidaan culmay qaama hulaamihi iraabteeda qaamo waad garanaysiina hulaami faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bixarakati lmunaasaba liana alyaaa laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha ulaami مضاف wa المتكلم ضمير متصل muttasilu على cala في محل maxali مضاف mudaafun ilayhi baa la odhanaya mayna basidayn markaa sidadii ismiyii sheegay tusaalayaashiina waan kugu sheegay qaabka sheekhu u qorayna waynunan icraabnay waa inanu tilmaamnay waa basid bay la tahay laqmada wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood ayuu qaybsamayaa ama calaa qismayni laba qaybood korkood mid ku sugan weeyi dhaahirin dhaahir dushii mid ku sugan weeyi wa mudmarin mudmar dushii mid ku sugan weeyi fadhaahiru aahirkii naxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah ad tidhi weeye waa mubtadiye khabar culimay qaama zaydun zayd baa kacay wixii lamid ah ad tidhi weeyi zayd baa kacay waa isagio maadi caamilku wayaquumu zaydun zayd baa istaagaya ad tidhi wa qaama zaydani labadii zayd baa istaagay ad tidhi wayaquumu zaydani labadii zayd baa istaagaya ad tidhi wa qaama wayaquumu rijaalu raggiiba istaagaya aad tidhi waqaamat hindun hindaa kacday aad tidhi wataquumu hindun hindaa kacaysa aad tidhi waqaamat ilhindaani labadii hindooyin baa istaagay aad tidhi wataquumu lhindaani labadii hindooyin baa istaagaya aad tidhi waqaamat ilhindaatu hindooyinkiibaa kacay aad tidhi wataquumulhindaatu hindooyinkiibaa kacaya aad tidhi waqaamat ilhunuudu hunuudiibaa kacday aad tidhi wataquumulhunuudu hindooyinkiibaa istaagaya aad tidhi waqaama akhuuka walaalkaabaa kacay aad tidhi wayaquumu akhuuka walaalkaabaa kacaya aad tidhi waqaama hulaami wiilkaygiibaa wayaquumu ghulaami wiilkaygii baa kacaya aad tidhi iyo wamaakii ashbaha shabahay huwa maagu faacilkiis waa mustatir dalika madkuurka aynu soo sheegnay wuxuu ku leeyahy intanun hadul taagnaanin oo zaydun hadul joogin iyo hinde ya iyo rijaalun hadul joogin dee tusaalayaasha kale adu keen bu kuleya an wax kuu sheegay waka halkaa maxay nagaga baxay ismigii daahirkii ismigii daahirkii culumi muxuu noqonayaa faacil buu noqonaya calaamatulicraabkiisina muxuu noqonayaa saddexdii aynu kusoo marnay baabu rafcu noqonaya ama waa damo waa shan ama waa wow waa laba ama waa alif waa hal mayna basidayn ka gudba wlmudmaru mudmarkii wlfaacilu faacilkii almudmaru damiirka ahaana itnaa cashara labi iyo toban weeyi wlmudmaru damiirkiina itnaa cashara labi iyo toban weeyi wadalika labiyo tobankaasi naxwu qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid a ah darabtu waan garaacay wadarabna waa nala garaacay wadarabta waad garaacday wadarabti heblaayey waad garaacday wadarabtumaa labadiinana waad garaacdeen wadarabtum jamiciina ragga ah waad garaacdeen wadarabtunna jamiciina dumarka ah waad garaacdeen wadaraba wuu garaacay kii maqnaa wadarabat way garaacday tii maqnayd wadarabaa labadii maqnaa way garaaceen wadarabuu jamci ragge maqnaa way garaaceen wadarabna jamci dumarka maqnaa way garaaceen mudmarkiina waa kan isna waa labiyo toban bu ku yidhi sheekh labiyo tobankaasi laba mayn saddex baynuu qaybinana wax ku tusiya mutakalim iyo wax ku tusiya mukhaatab iyo wax ku tusiya haayib de intaa horead kolley wada gerinaysa laba waxayna tusinayaan mutakalim shanna waxayna tusinayaan haayib shanna waxayna tusinayaan mukhaatab mayna basidaan culim oo basiid marka eeg damaairtan markaynu soconno saddex mulaaxadaad is ayaan ka eegeynaa saddex dhinac biictibaari lmacnaa baynu ka eegeynaa xagga macnaa waynu ka eegeynaa macnaha marka aynu ka eegno saddex bay u qaybsamaysaa ma yadulu calaa mutakalimin wama yadulu calaa mukhaaabin wama yadulu calaa ghaa'ibin waa biictibaari lmacnaa jaanibka haddaynu iska taagno maxaa mutakalimku tusinaya laba darabtu iyo darabna labadaas maxayna tusinayaan mutakalim bay kutusinayaan sheekh oo waxaad leedahay anaa garaacay ama anagaa garaacnay adoo isweyneynaya ama lagula joogo waa mutakalim iyo mutakalim mucadimu nafsiya ama maca alghayra waan fahnay sooma shanna waxayna tusinayaan mukhaaab waa lala hadlaya waa darabta oo nina darabti oo gabadha darabtuma labaa darabtum jamac raga darabtuna jamac dumara shantaasna waa maxay biictibaari lmacna markaynu ka eegno mukhaaab shanna waa laga warramayayo waa haayib waa daraba oo nin ah darabat oo gabadh maqana daraba laba maqana darabu jamc rag oo maqana darabna jamc dumar oo maqana waa markaynu ka eegno bictibaari lmacna saddex mulaaxadaynu ka istaagayna baan nidhe waa biictibaari lmacna waa mulaaxadadii koowaad janibka labaad aynu ka joogsanayna ficilka maadi waxaynu usoo sheegnay xukun soo ma ya ficilka maadi xukun baan sheegnay hadee la dha ardayda waan soo marnay kamaa marna hadee la dha ardayga dhibtaa la dha mota kamaa sayatina ka fikira talo halkay ku iman doonaa ya waynu soo marnay axwaasha ficilka maadi imiseed axwaasha ficilka maadi saddex bay ahayd maratan yubna cala alfatxi wa maratan yubna cala adami wa maratan yubna cala sukuun saddexdii xaaladoodba halkan ka soo saarana ilan halkan kasoo saartid weeyaan saddexdii xaaladoodba ficilka maadi u bartan ka soo saarana saddex ka waxaa lagu binaynaya fatxo fatxaa lagu binaynaya daraba kow dhaha darabat laba dhaha daraba saddex dhaha saddexdaa goor maxaa lagu bineeyey fatxo labiyo tobankii saddex ka jar maaa ku maxaad haysataa sagaal baad haysataa soo ma eeg daraba garo waxba lalama xidhiidhin waa kuwa kolkaa lagu ohan jira wadaa lam yatasir biakhirihi shayun hadday taawtaaniis la xidhiidhana xukunkiisu sidii bu ahaan jiray darabat haddii alif ithnain lala xidhiidhiyana dee damiir rafca mutaxariga maaha waa damiir rafca saakina ilayne sidiisii buu ahaanayay saddexdaa damiir waxba kama ibedelin waana ah, axwaashiisii xaalad ka mid a waa daraba iyo darabat iyo daraba saddexdaasi maxaa lagu bineeyey fatxo hal marna waxaa lagu bineeyey damo xillimay jirtay ida taslat bihi waawil jamca soo maa darabu de sheekh markaana ugeeya soo afar ma hayno imisaa sideedda kale soo hadhayba waxaa lagu bineeyey sukuuna aadba eego darabtu darabna darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna darabna ya labada mutakalimkaa laba dhe shanta mukhaadabkaa shan dhe uge toddoba maynayn marka haayibka oo halka dumarka nuunanisulla la xidhiidhinayo sideeddaa goor maxaa lagu binaynayaa sukun baa lagu binaynayaa saddex goorna maxaa lagu binaynayaa fatxaa lagu binaynayaa hal goorna maxaa lagu bineeyey dam axwaashiisina waana saa inagu caddaatay insha janibka saddexaad aan ka joogsanayna hadda waxaynu soo maraynay an yakuna marfuucan waa inuu marfuuc yahay maynaan soo marin shuruuddiisa maxaa ka mid ahayd waa inuu marfuuc yahay soo ma aaway rafcadii damaairta waxaynu odhanana waa fi maxali rafc aynu iska ilaaliya waanigiini lahaa marfuuca saddex baa kuusoo gudagelaya marfuucun lafdan marfuucun taqdiiran marfuucun maalan sawkumaan lahayn markaa damairtu halkay gashay marfuucun bay gashay marka markaad idha bis damatun daahiratun asku odhanin wataw damatun daahiratun odhan maxaad odhanaysaa haynu ka icraabno bal darabtu aan icraabno darabtu ficlun wa faacil darab ficlun maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci almutaxarik soo ma mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alcraab lnahu ficlun wa taa damiirun mutasilun mabniyun cala dami baa la odhanaya eg mabniyun cala dami fii maxali rafcin faacilun baa la odhanaya halkaa waynu craabnay soo ma maxaa kale ka craabnaa darabtum toddobana eeg darabtum ficlun wa faacil xadulficli daraba daraba ficlun maadin mabniyun cala sukun litisaali bidamiiri rafci mutaxarik mabniyun cala sukun laa maxal lahu min alcraab liannahu ficlun wa taaw damiiru mutasil mabniyu cala dama fii maxali rafcin faacilun darabuu eegta ficil maadi mabniyu calى dam litisaali biwaawi ljamaca mayna saxayn wa waawi ljamacati damiiru mutasilu mabniyu calى sukun fi maxali rafcin faacilun inta kalena waa wax lagu sheegay maankaga la kaashade markaa damaairta markaynu socono saddex dhinac baan ka joogsanana bictibaari lmacna ka eega bictibaari lmacna markaynu eegno saddex baynu uqaybinana ma yadulu calaa mutakalimin waa laba ma yadulu calaa mukhaatabin waa shan ma yadulu calaa haa'ibin waa shan haddaynu ka eegno axwaashii maadiga haddaynu kasoo saara isnidaana waxaynu u qaybinanaa saddex saddex ka mid ah ficilka maadi maciisa waxaa lagu bineeyey fatxo waa daraba darabat daraba halna waxaa lagu bineeyey damo damo waa darabu sideedna waxaa lagu bineeyey sukuun xagga icraabka mawdica yaalaan haddaynu ka eegnana waa marfuucun maxalan oo waxaa la odhanaya mabniyun calaa kada fi maxali rafca la odhanaya mayna basidayn khulaasada baabkan waxaan idin idhi wuxuu ka warramay laba masalo oo keliya labadaa masalo waa maxay dikru tacriif lfaacili dikru tacriif faacili faacilka qeexitaankiisa waa in lagaa helo horean u sharaxnay masalada labaad dikru aqsaami faacili faacilku qaybuhu u qaybsamona halkana isagana lagu sheegaya markaa ismiga waxaynu usoo qaybnay culimadi saddex soo maan ismi daahira iyo ismi mudmara iyo ismi mubhama ismiga mubhamka a ah laftiisu faacil u noqdaayo daahirku ku hoos jiraa bay leyin culimadu daahirku marka faacilka loo tiiriyo ismi mubhama faacil looga dhigo siiqadiisa iyo suuradiisa waxba iskama bedelaan sidii daahirka o kale u ahaanaya bal haadaa u tiiriya ja bal faacil uga dhig jaa haada maxaa isbedelay jaa zaydin jaa haada ma isbedelay ficilki waxba laakin marka damiir lala xidhiidhiyo way isbedelaysaa jitu baad ohanaysaa markaa maadaama oo ismiga daahirka amarka ah, lala xidhiidhiyo ficilka aanu isbedelayn ismiga mubhamkaana aanu isbedelayn لأن المبhب dاkل تaحt الظاhر bay ydhahdeen culimadu halkaas ku hoos jiraa bay labada maslo baabkana ka waramay dikru tacriifi اlfaacili iyo dikru aqsaami faacil labada maslo ka warramay horay maxaynu haysanay labiyo toban maslaan haysanay baabulkalaam muxuu kaga soo warramay saddex maslo tacriif اlkalaam dikru aqsaami اlkalaam dikru calaamaati aqsaami اlkalaam baablicraabna wuxuu kaga soo warramay laba maslo tacriif اlicraab aqsaam اlicraab dikru mucrabaat fasalkii dheeraana eh, baabkii dheeraana wuxuu kaga warramay laba masalo maxay ahaayeen dikru calaamaati aqsaam اlicraab dikru mawaadici calaamaati aqsaam اlicraab waa imise masalo sow sideed maaha fasalkiina hal masalo u kaga warramay taqsiim اlmucrabaati ilaa qismayni qismin yucrabu biاlxarakaati wa qismin yucrabu bilxuruufi mina sagaal masalayn baabulafcaalna wuxuu kaga warramay saddex masalo tacriif اlfaacil axkaam اlfaacil waxaan ujeedaa taqsiim اficli ama taqsiim اafcaal iyo aqsaam اafcaal iyo axkaam اafcaal ugeeya sagaalkii saddexda labiyo toban soo maa baabfaacilna laba maslu kaga warramay dikru tacriif اfaacil dikru aqsaam اfaacil labada masle ugeeya afar iyo toban maynan kitaabkii ajrumiga waxaynu ka maraynaa afar iyo toban masle wey weli fari kama qodno soo maa afar iyo tobanka maslo masle kasta waa ina waadix ku ahaato haddii kale marartu ladri adana inaga noqonaysa habeen kasta waxaan sa dul taagayna ee rabdu dersi bidersi aanu leenahay inaanu ka baxno kitabkan inagoo alfaadiisaba gurada ka insha allah kitaabka labaadna kolkaa wuu inoo fududan doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk laqmadana insha allah lagu soo dadaalo